الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته المرأة المسلمة موضوعا كسابسا insaanku rabbi subxaana wa tacaala diinta uu soo dejiyey muslimka ahi wax yaroo ilaahay kala soocay mooyaane isku sibaa loola hadlaya bini aadamkana adawaadkiisaa isbedele bini aadamnimadiisu inta badan isma bedesho gabadha muslimadda ah maxaa laga rabaa maxayse qaban kartaa duruufta nololada cusube hadda joogtaa maxay u saamaxaysaa amase maxay u ogoshahay ugu horayn qof kastoo muslima wadiifatuhu luulaa mashaqadiisa koowaad waa rabbigii inuu caabudo subxaana wa tacaala xaqa cibaadatihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa soo raacay mucaad ibnu jabal oo dameeruu uu nebigu fuushanaa la soo fuulay isagoo nebi maxameda ah oo rasuulkiiya oo ummadda madaxdeediiya tawaaduciisa dameer buu iska fuushanaa dameerkana weliba keli ma fuulaynine qof labaad baa la fuulayay dameer laba qof wada saaran tahay mucaad ibnu jabal wuxuu weydiiyey nabiga alayhi salaatu wasalaam mucaad u yeedhay ya mucaad buu ku yidhi war mucaadow mucaad uu u jawaabay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo labayka leh nabigu wuu ka aamusay haddana waxba kuma odhanin cabbaar markii la socday buu haddana mar kale u yeedhay mucaadow waa u jawaabay waxba nebigu uguma sheegin calayhi salaatu wasalaam cabaar baa haddana la socday cabaar markii la socdo mar saddexaad nebigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam yaa mucaadu ku yidhi yaa mucaad ibnu jabal labayka buu yidhi wasacdayka ya rasuul allah su-aalahan waxaynu odhan karnaa waxaa laga faa'iidaya ku celcelintuu nebigu ku celceliyay mucaad inuu si fiican u dhagaysto inaanu warka nebigu dhaafin isagoo mashquulsan ama wax kale ka fakeraya isagoo wada dhega ah oo isle talow nebigu muxuu kuu sheegayaa in warka kan loo sheego wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaadow xaqa ilaahay addoomihiisa ku leeya ma taqaanaa ilaahay xuquuqdiisa uu addoomaha ku leeya ma taqaanaa allah warasuuluhu aclam buugu jawaabay alliya rasuul baa garan dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inay rabbi keligii caabudaan oo aanay cidna ugu shirig yeelin qaacidadaasi waa qaacida caama waa xaqu ullahi cala alcibaad waa rabbi subxaana wa tacaala addoomaha xaqa uu ku leeyahay ilaaha ku nooleeyey ee ku arsaaqay ee ku abuuray ee ku caafimaadiyey ee ku wanaajiyey wuxuu xaq u leeyahy inaad ku tidhaahdo thanks rabba waad mahadsantay mahadintiisuna waa inaanad wixii uu nimco ku siiyey isaga ku caabudo inaad isaga kaga hor imanin wixii uu ku siiyey waa shay ay wadaagaan rag iyo dumarba qof kastoo muslimi marka alwaajib alwal gabadha muslimadda ah saaran ee ninka muslimka ah saaran ee ilmaha yara muslimka ah saaran ee qofka weyne gaboobe muslimka ah saarane waa maxay waa inuu rabbigii caabudo cibaadadu xaq u leeyahay haweenayda muslimadda ah waajibaadka kale saaran waxaa horeeya waajibka qoyska in badan baa malaa lagu celceliya xaqu sawj uu ku leeyahay gabadha laakiin taa ka hadli maayo bulshadu laba qaybood bay ka koobantay rag iyo dumar casriga aynu hadda joogno waxaa maqashaan wax la yidhaahdo haweentii waa la shaqo tiray ama waa la dulmiyey marka la yidhahdo dulmiga haweenka lagu hayaa waa maxay wuxuu leeyahay afar gidaar dhex lagu xidha haweenaydii kama qayb qaadanayso horumarinta waddanka kama qayb qaadanayso dhaqaalaha samayntiisii kama qayb qaadanayso siyaasadatan kama qayb qaadanayso aqaafada caalamka aynu maanta joogna taalla waa kaa aqaafadaas waxay sheegaysaa raggi iyo dumarku inuu loolamo oo raggaa wax dulmiyey markaa dumarku inay iska dhiciyaan sida qura isaga dhicin karaana waa maxay waa meelaha go'aammadu ay ka soo baxaan inay dumarku gacanta ku dhigaan oo ah baarlamaanada iyo madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaare talada ummadda inay gacanta ku dhigaan markaas bay xuquuqdooda dhacsan karayaan haddii kale waxaad rabtaan gabadhu inay madbakha iyo sariirta ka dhaxayso waa sida la rabo in loo sawiro ima inay wax kariso oo ku jirto haddii kalena inay qolka hurdada joogto gaar ahaan dadkiinna muslimiinta intaasaa la rabtaan fama waajib almara almuslima baynu isweydiinaynaa athaqaafa almucaasira maanta nooli saasay u fakeraysaa waxaanay u aragtaa inay dulmi tahay dumarka la dulmiyey waa maxay waajibka gabadha muslimadee tijaaha ka saaran ama meeshan ka saaran umamku waxa ay ka fakerayaan ummadda horumarinteeda socanka maaha dowladda nidaamka sistamka waxbarashada waxoo dhamme wuxuu u dhisan yahay in bini aadamka la horumariyo su-aasha isweydiinta leh waxa weeyaan waxaa la hubaa gabadhu hadday qaybtan kale ka qayb qaadato waa bashar wax ka qaban kartaa waxna waa soo kordhin kartaa laakiin mafaa'ida bulshada ugu jirta mise uguma jirto su-aashaan isweydiinayna waxa weeyaan in bini aadam la soo saaro qofku juhdigiiyo shaqada uu qabanayo productkaasi waxaa ka dhashaa inuu noqdo qof bini aadama iyo inuu noqdo dayuurad ama tangi ama kombyutar ama madfac iyo maa bulshada u roon iyo maa se badan yani suuraddu sida loo dhigayo aqliga bini aadamku waa meesha wax laga tusiyo waayo kuwan dhagaxa caabudayaba si uunbaa wax loogu sheegay oo la yidhi meeshan baa wax ka dambeeyaana ku jiraan caqliga bini sida loo tawjiihiyo ma dhabbaa markaa gabadha guriga joogtaa inay tahay gabadhaan bulshada waxba u haynin waxayntu ma marka kombyuutar la sameeyo ama gaadhi la sameeyo ama dayurad la sameeyaba mise waa marka bini aadam la dhale ee la soo saare la koriye ee la keeno bulshada iyomaa u faa'iido badan waxaa la hubaa inta aynu arkayno dunidan korkeeda waxaan saaran aynu la dhaqmayno bini ugu qaalisan qofka bini aadam dhalay ee koriyey ee keene bulshada ku soo daray iyo qofka bulshada dayuurad u sameeyey ama taangii u sameeyey gaadhi iyomaa bulshada waxu qabtay labaduba waxbay qabteen se iyomaa roon waxaan odhan karnaa waxa roon warshadda bini aadamka soo saarta ka roon warshadda biraha soo saarta warshadda bini aadamka soo saarta ka roon warshadda dayuuradaha soo saarta ciddii isweydaarisay ee tidhi rag iyo dumarba taangiga ha sameeyaan rag iyo dumarba dayuuradaha ha sameeyaan rag iyo dumarba kombyuutarada ha sameeyaan in badanoo ka mida way dhacday labaduba inay dayuurad iyo kombyuutar iyo taangiba soo saareen dumarna waa sameeyeen ragna waa sameeyeen laakiin bulshadoodii way khasaartay maanta waxay qorayaan dad iyaga reer galbeedka oo ixsaa'iyaata maaha sheeko iyo wadaad wuxuu sheegay maaha waa ixsaa'iyaat ixsaa'iyaatku waa statistics waa tiro koobyo xaqiiqo oo tilmaamaya yurub way sii yaraanaysaa ama ninka cadi wuu sii yaraanayaa wuu sii gaboobayaa wuu waxtar yaraanayaa bay leeyihin dagaalkii labaadee dunida wixii ay kaga baxeen jermany iyo faransiisku tiradii wadanku ahaa tiraduu iminka yahayba ka yar ummadan konton sano korba u korin ka waran hoos u socota waxay leeyihiin waddannada inta xool la sameeyo xoolku waa waxaan yare carruurta lagu rido dharabtan carruurta la saaro inta xool la sameeyo iyo inta taabuut la sameeyo taabuudku waa maydku markuu dhinto yar ay ku ridaan sanduuqa maydka lagu rido iyo sanduuqa yaree ilmaa dhashay lagu rido yurub waxaa badan sanduuqa maydka lagu rido yacni dadka dhintaa waxay ka badan yihiin maxay dadka dhasha waddankana joogtaan haddii waxa dhasha iyo waxa dhinta waxa dhintaa badan yihiin tirada dadku maxay noqonaysaa markaa de wayna yaraataa ilaan inta ku soo kordhaysa waxa ka badan mar kastaba intaa dhimanaysa taa macnaheedu waxa weyaan waa inay yaraataa waxay leeyihiin da'dii shaqada lagu qabanayay dadka waaweynbaa waxay ka badan yihiin dadka yaryar wakhti dhow haddii la sii socdanaba waxay leeyihiin dadka benshanka qaatay aan shaqadaba qaban karin ee fadhiya ayaa waxay ka badan doonaan dadka cashuurta bixiya ee wax qabanaya tamaaneed waxa weeyaan waa ummad gaboobaysa qof gabooba idinku arki jirteen miyaa maqasheen ummaddanoo gaboobaysa waxay leeyihiin ninka cadi wuxuu ku sii socdaa furnishing spices bay yidhaahdaan xayawaanada munqaridka ee dhammaan ayuu ka mid yihi ee intaanu dabar go-in hala qabta bay leeyihin in gabadhu dayurad duuliso oo combyutar samayso oo taangi samayso oo waxa laga dhaxlay inay bulshadu madhato oo gabowdo oo yaraataa laga dhaxlay theory maaha aan leeyahay waa aragti muslimku qabee waxaan leeyahay waa markay kuwii rumaysnaa practically tijaabiyeen wixii ka soo baxay maanta wax aqoonkoodii iyo dowladahoodii waxay leeyihiin dadka haweenkeenna aan ku qancinno inan walba ayaydeed intay dhali jirtay inay dhasho hooyadeed maaha hooyadeed waa qoladii dagaalka gashay ee siyaasadda gashay marka waxay leeyihiin inantan ayaydeed intii ay dhali jirtay inay dhasho aan ku qancino waa ilaa waa madhanaynaa bay leeyihin see loogu qancin karaa femins group baa samaysmay jaamacadaha fiyoriyadan lagu dhigayaa tviyadii baa ka warramaya jaraa'idkii baa ka warramaya dowladihii waxay xoog iyo xoolo lahaayeen waxay isugu geeyeen in wax la dhalo waayo waxay leeyiin yurub maanta laba qof oo kastoo isqabaa ah. labadii bedeli lahaa ma dhalaan waddanka dhashiisa iyo guryihiisa marka la laysu qaybiya ama dadkiisa waddan qura ayaa dhala soo gaadha yacni goros kama jiree uu ka jira inuu halkiisa joogi karo waddankaasina bay yidhahdeen in uu yurub ku yaallo waa muslim waa albaniya yurub oo dhami waa yacni labadii qof labadii bedeli lahaa ma dhalaan dowladu go bay qaateen markaa gabadha dhasha maalan anigu waddankaan joogi jiray gabadha dhasha haddaad ilma dhasho inaad ilma dhashay baad shan dollar leedahay oo abaalmarinoo dawladdu ku siinaysa haddaad ilma dhasho waxaad leedahay baa la leeyahay sanad fasaxa ah. waad mushaharkaagii boqolkiiba siddeetan qaadanayso waayo ilmahaanu rabna ina korabay leeyihiin oo uu bulshada ka mid noqdo marka si aad ilmaha u koriso oad bulshada uga mid dhigtid mushaharkii aad qaadan jirtay meel kastaba ka shaqeeyo boqolkiiba siddeetan ha kuu socdo waxay dhahay ilma hadduu dhasho si loo dhiirigeliyo odayga laftiisu bilfasax fasaxuu u baahan yahy bay idhahdeen odaygii waxba dhalin isagu isna wuxuu u baahan yahay si uu caawiya bay leeyihiin islaanta ilmaha dhashay ee bulshada wax ku soo kordhisay waxay tilmaamayaan yacnii mantaqa iyagu yaqaan siday u fakeri jireen ee ahayd in maal wax lagu horumariyo la wado ayaa la rabaa in la dhiirigeliyo dowladihii iyo nidaamkii waxay leeyihiin ha la guursado waxa la dhalo laakiin dadkii ma rabaan su-aasha markaan idin sheegayaa waxay tahay ama idin weydiinayaa dadkii tajribeeyey jawaabtan bay hayaan innagana maanta aqaafadii baa dib laynoogu akhrinaya waxaa la rabaa inaynu la mid noqonno iyagu markay dhali waayeen wadannadoodii waxay leeyihin way burburayaan sidaa awgeed aan qaxoonti qaadanno qaxoontiga malin laahi baa loo qaataa abaa u malaynaysaa maxay u aqbalayaan dadkan waa dad dhallinyaro ah oo xooggan oo shaqayn kara oo wax dhali kara oo aqaafadda dhalmadaa rumaysan oo bulshada wax ku soo korin kara halun bay ka cabsi qabaan dadkani armay kaljarkeenna bedelaan ha lagu dadaalo sidii ama loo gaalaysiinla ama fikradda loo qaadsiinla ama caynkan waa in xaggaa loo dadaalaa laakiin soo dayntooda waa in la soo daayo wadan waliba intii uu baahanya markuu qaatana wuu joojiyaa waxa la dhaha wadan hebel sharci lagama bixiyo wadan kalaa laga bixiya ka kalaa dadku u cararaa kaasi intii uu qaadanayay markuu gaadhaa buu joojiyaa kii horaa fura waayo dadkiisi weli waxba dhalayaano dadka kan lilaahi cidi uma aqbasho iyo waa bini aadame ha noolaadaan hadday ka rabaan bini aadam inay nooleeyaan may halkiisaba ku siiyaan maxay u qaxinayaan dee la inuu noolaado maa waddanku joogo la horu mariyo loo boobayaa loo dhacayaa loo dilayaa loo xumaynaya haddii la rabo inuu noolaado suuriya ma suuriya iyadoo joogta wax loo qabto maxaa loo odhanaya qaxootigeedaynu aqbalayna qaadanayna waxaan leenahay waajibka labaad ama hawsha labaad ee haweenka muslimaddaa laga rabaa waxa weeyaan jiil ilaahay yaqaanoo muslima inay soo kordhiso nin ma soo kordhin karo cid kaloo shaqadan qaban kartaana ma jirto cidda quray qaban karta ilaahay ugu talagalay waa haweenka shaqada gabadha muslimaddaee labaad markaa waxay tahay inay wax dhasho macnaheedu waxa weeyaan inay noqoto warshadii bini soo saaraysay waa ilaa bini aadamku uu dabar aya warshadii basharka haddii warshad taangiya la haysta iyo kombyuutaro kombyuutaradu ma noqdaan dayaraduna bini ma noqdaan waxaa loo baahan yahay bini in la keeno bini aadamna qaabka qurhow ku yimaada waa qaabka kan shaqada labaadee laga rabaa waxa weeyaan inay koriso inay korisaa waa hawl adag in la dhalaase waa hawl fudud marka labadaa la si dhinac dhigo dhalista iyo korinta korinta adag dhalistu adiga juhdi kaama rabto ee ilaahay baa qofkan meesha ku abuuray oo wuxuu cunayay meesha ugu geeya oo laakiin inaad korisaa caqli iyo tale iyo mutaabaca iyo xoog bay kaa rabtaa aday kaa rabtaa dunida maanta la joogo waxay ka cabanayaan waxa la yidhaha child lignancy child lignancy waa junuuxi اlatfaal waa carruurta dembiilayaasha ah qaanuunka reer galbeedku wuxuu sheegaya qofku siddeed iyo jir markuu gaadho ayaa xabsi la geyn karaa la xidhi kara waa caynkan shan iyo toban jiro lix iyo toban jiro toddobiyo toban jiraa dunidii waalay see loo gelayaa waa kuwan imanka oggolaaday juvenile prisons xabsiyada muraahaqiinta lix iyo toban hadduu gaadhaha la xidhay bay leeyiin lakiin xabsi gaaro aan xabsiga weyn hayn ee u gaaraha lagu xidho carruurtii way sii xumaanaysaa waxay leeyihin problem-ku waa maxay mushkiladda koowaad waxay leeyihiin carruurtani imaa inay ku soo kortay meel dadka lagu koriyo maalan haddii la ydhaha dumarku ha dhalaan laakiin markay dhasho baan haagaha geyso ama kindergarne meelahan carruurta lagu hayo dhulka iyagaad shaqo tagto waxay leeyihin kuwii meelaha lagu soo koriyey baa ugu badan dunuubtan dadka geystay kuwii kusoo koray baa ugu badan bay leeyihin guri aan labada waalid joogin taa macnaheed waxa weeyaan haddii la rabo bulsho hagaagsan in la soo saaro ilmuhu laba waalidoo koriya waa inuu helaa labada waalid inaad afartan caruura lagu idhaahdo hay oo subaxii intaad shaqo tagto afartan ciyaala soo dumar un maaha waxaynu caruurta la rabno gabadh shaqaalada aan qorno afartan ciyaal aan u dhiibno inta laga soo rawaxayaha hayso taasi ma bedeli kartaa laleeyahay hooyada hooyada ilmuhu wuxuu ka barto kama barto qofka dumar ee afartanka ah, hayse aan dhalin de afartan aanay dhalin shaqaale ku mushaahar ku qaadata kama soo kama soo baxo naxariistu hooyadii ka hela kama helo koristu hooyadii ka hela kama helo danaynta uu hooyadii ka hela ay danaynaysa kama helo ma noqdaba ilan psychologicaly qofkii la rabay idan waxaan leenahay hawsha labaad ee bulshada muslimka ah la rabo inay qabato gabadha muslimadii waxa weeyaan inay si gaara u koriso ilmaheeda ilmo kale kudarkan iyo waxaasi waa tilig waa waxyaabo dheeraadoo kale laakiin asalku waa inuu ilmuhu ku koro guriga aabihii iyo hooyadii asalku waa inuu laba waalid koriyaan asalku waa in la tarbiyeeyo la rabeeyo gurigooduu ilmuhu ku bartaa cadaaladda iyo tala wadaagga iyo akhlaaqda fiican iyo naxariista waa haddii ay waalidku yihiin waalid soo jeeda ilmaha yar waxaa lagu rabeeyaa maxay soomaalidu inta badan inuu wax cunaa unbaa muhimadda ah waxa kale wax weyn ma moodaan ilmuhu agtaada ayuu ku gaajoonanu hooyadu inta badan taasi ka fakertaa aabbuhuna wuxuu usoo shaqaynayaa un ilmahaasiyuu gaajoonin haddii hooyada ama aabbaha la ydhaha ilmahaaga wuu gaajooday waa naxayaan waa warwarayaan laakiin waxaa ka muhiimsan diinta iyo dhaqanka uu qaadanayo qaabka uu ummadda ha dhow ula dhaqmayo haddaad cadaalad rabto gurigu ku baran karaa inagu cadaaladeenna waxa weeyaan oday soomaaliyeed baa la yidhaha carruurtaada ayaad u jecesho kii buka kii maqan buu yidhi kolba ka maqan baan ugu naxdin badnay kolba ka xanuunsanaya baan ugu jilicsanay kolba kii yar buu yidhi anigu saan u kala jeclay waa saddexdan buu leeyahy kaw yar baan marba u jeclahay marba ka maqanun baan ugu warwar badnay marba ka xanuunsanaya laakiin sida rasmigii waxa weeyaan in loo cadaalad sameeyo ilmaha ka weyn iyo ka yar iyo ku dhexaba in naxariista la baro in in waxa tarbiyada loo yaqaano o dhan ilmuhu gurigu ka qaataa waxaan marka shayga labaad ee gabadha muslimaddaa laga rabaa bacda cibaadat illaahi subxaana wa tacaala waa inay jiil cusub ama dhiig cusub ummadda ku soo kordhiso si ummadda isu beddesho oo horumar uu gaari karo waa in jiil cusub isoo koraa maanta haqaafada galbeedka ka socotaa labadan shay aan sheegayba waa cagsigeeda dadka diin iyo caqiide cidina kuma tarbiyayso way sii lumayaan dhasha dambe iyo siday tahayna waxaa la isku dayay inay dawladdu dadka yeelato oo ilmaha ka fakerto oo cid walba ka fakerto laakiin dawladdii waalid noqon weyde carruurna dhali kari weyde dowladaha sistamada ka degsani waa sistamo aada ugu eexaynaya eh, carruurta iyo korintooda iyo waxa kan laakiin bedeli kari waaye gurigii hooyiyo aabbe noqon waaye iyadoo ay lacag badan ku bixinayaan oo wax badan eegayaan waa hooyi aabbe noqon kari waaye walidalika ayuha alikhwa bi-a mulawasa baa ku jirtaan yacni la sumeeyey oo tv-gu iyo jariidadu iyo siyaasigu iyo wax waliba waxay sheegayaan gabadhan madbaha ha laga soo saaro gabadhana afarta derbi ku xidheen ha ka soo baxdo gabadhan xuquuqdeedii baa ka maqane ha raadsato gabadhu xaqa ay doonayso markii la tajribeeyey waxay isweydiiyeen gabadhu xaqeedii ma heshay mise may helin iminka guruubbaa jira yurub dib u doodaya oo haweena oo ku doodaya gabadhu gurigii ku noqoto ninkana ha la siiya double wage ama family wage waxay ku tilmaamaan mushaharka ninkana loo kordhiyo reerkaa ku filaanka intii la odhan lahaa labaduba ha shaqo tagaan midna carruurta ha hayo shaqo tago laakiin kan shaqaynaya wax reer ku filan ha la siiya bay leeyihin maxay sidaa u leeyihiin waxay leeyihiin gabadhii baa la dulmiyey oo see loo dulmiyey sababtaan wasiiradda noqota madaxweynaha noqota ee baankaradda noqota ee khabiiradda ee brofesaradda ee xaggan joogtaa waxay idhahdeen gabadha dulmi baa ku dhacayoo laba goor midunbay dulmantay bay idhahdeen imaa inay hooyanimadii iyo xanaankii waalidnimoba weydo waxbaba may guursan ama waxbaba may dhalin madhalays baa laga dhigay intii ay ragga la baratamaysay ay wakhtigiiba dhaaftay guurkaba waxa ay eegayso ay lahayd haddaan carruuriya waxaan dhalo dee waan hadhaya xisbiga meel hoosaan ku dhacaya si aan xisbiga u hogaamin karo dowladda u hogaamin karo waa inaanay guri iyo caruur iyo waxaan ku mashquulin dee waa inay xagga hore tagtay madaxweyne noqotay siyaasiyad noqotay waxan noqotay laakiin waxay leeyihin laba dhib laba dulmi bay qabtaa imaa bay yidhaahdaan inay hooyanimadii iyo waalidnimadii iyo caruurtii waa fitra ilaahay ku abuuray ay weydo gobla noqotay ama bay yidhaahdaan inay laba shaqo qabato dumarka galbeedka joogaa bay dhahaan inta wax dhalay laba shaqay qabtaan bay dhahaan sida ninkay siddeed saacadood shaqo tagaa hadhow guriga marka la soo noqdana siddeed kalunbay shaqaysaa bay dhahaen ninkuna uu seexdaa idan gabadha tan laba shaquunbaa la geliyey baa la leeyahay waxba looma kordhin siddeed saacadood ay xafiiskii ama wasiirad ahayd ama caynkan ahayd ama baan ka shaqaynaysay ama waxan ka shaqaynaysay yurub dee halkan dad masaakiinaaba ah, joogo lagu shaqaysta cid lagu shaqaystaana ma jirta qof waliba gurigiisa markuu soo rawxo isagaa dhariga bilaaba cid kaasii ma jirto ama wasiir noqo ama bankar ahaw ama joog nin waliba isagaa dhargiisa balaha marka la soo noqdana bay leeyihin haddii midh ama laba la dhalay gabadha kuwan xafayadaha ka bedel kori raashinka kari shaqadii gurigana iyada qabataa marka maxaa loo kordhiyey bay leeyihin laba shaqaa loo diraya gabadhuna lix saacadood bay shaqaysaa bay markaa leeyihin siddeed guriga iyo siddeed dabadda ninkuna siddeed saacadood buu shaqeeyaa keebaa xaq la siiyey keebaase la dulmiyey ninkunbaa guriga kharashkiisii laga yareeyey bay leeyihi sida tan ninkaa ku faa'iiday baa la leeyahy gabadhu kubay faa'iiday labaduba markay shaqo tageen dabeetana ay guursatay ninkaa wax kororhsaday oo ah xagganna gabadhnimadii iyo carruurtiibuu ku haystaa xagganna lacagtiina labadooduba way soo wada shaqaynayaan marka ninkaa wax kororhsaday bay leeyihin weli gabadhaa dulman saa daraaddeed gruubkan dumarkii waxay ku doodayaan gabadhu waxaa dulmiga ay ka bixi karaysaa iyo qura markay gurigeeda joogto ee ninkuna wixii dabadeed soo qabanayo iyaduna wixii gudeed ay qabanayso markaasoo quray dulmiga ka baxday bay leeyihin amaa ka wada shaqeeya gudahana keligiiba ka shaqaynaya xataa ninku hadduu yidhaha waan kala shaqaynaya ma shaqayn garanayo ama ma qabanayo wixii loo baahnaa mar kastaba ilaahay gabadha tan ayuu takhasus siiyay inay ilmo korin karto wadi karto hagaajin karto oo u nixi karto hooyadu yacnii fitrada ay ku kala gedisan yihin waxay dhahaa maskaxda hooyadu multi services bay u samaysantay kombyuutarada waa tan waxaa lagu kala wanaajiyaa waa inta shaqee isku mar qaban karo kombyuutarka hooyadu bay yidhaahdaan guriga markay joogto iyadoo dheriga walaaqaysa ayaa midna dacalka haysta midna ay la hadlaysaa saddexda shaqaba way wada qaban kartaa bay idhaahdaan ninku bay idhaahdaan laakiin tarkiizun um weeyaan wax qurun buu qabtaa bay leeyihin oo caqligiisu isugu tagaa saddex shaqo mar wada qabta bay idhahdeen ninka maskaxdiisu marka hadduu dheriga walaaqa bay idhaahdeen waa ku yara dacalka qabsado uu iska fujanaya waar oradoo xaggaa fadhiiso idhaaf buu leeyihi dherigiisu walaaqanayaa bay leeyihi laba shaqo ma wada qaban kara baa waa fitradu ku abuuran yihi waayo loogu talagalay nolosha dabadeed inuu wax tarkiiziyo oo waxaa qabto hooyadaas si wada qaban karta bay leeyihiin saddex carruura midna dacalka haysta midna ay saxaro ka beenayso midna ay cunno siinayso saddexdaban ay u dul qaadan karto aabbuhu suurtagal maaha bay leeyihin hadduu mid shaqo ka qabanaya labada kale waynu eriyaa walidaalika ayuha alikhwa bini wuxuu isku dayey in rag iyo dumarka la isweydaariyo oo dee ilaa xad ragga badh la leeya dumarka laga dhigo waa caqliga maanta jooga qaanuunka yurub maanta waxaa la bedelay xeerkii la jiray maxaa faamiliya maxaa qoysa yaa usra ah laba nin baa usro noqon karaa laba dumaraa usro noqon karaa nin iyo gabadh baa usro noqon kara waxaasaa la waxaan jirin ee la rabo in bini aadamka lagu cayaaro gabadha muslimadda markaa waxaa leeyahy waajibka labaadee saarani bacda cibaadat illaahi subxaana wa tacaala waa inay jiil cusub oo muslimoo bini soo saarto waa waajibuha aani ayaynu leenahay waajibka saddexaad aan tilmaami karo ee gabadha muslimada laga rabaa waxa weeyaan inay diinteeda ka qayb qaadato horumarinteeda hadday dacwo tahay hadday khayr la sheego tahay hadday khayr ay barato tahay inay qabato oo diintu waa xil muslimka oo dhan saaran qof kastoo muslima waa xil saaran xilkaana waxaan leenahay inay gudato ayaa loo baahan yahay xilkaas si salbiya iyo si iijaabiyaba waa loo gudan karaa ama si kale u tilmaamo qofka bini aadamkaa bay idhaahdaan waxa ugu badan ee dunida fasahaadiyey bay leeyihiin ee iyagana la fasahaadiyey waa dumar intaa uga jeedaa waxay idhahdaan gabadhu nin kastoo caqli badan hadday u xaydxaydato inay lumiso waa lumin kartaa bay idhahdaan ninkuna baa la yidhahdaa waxa uu ugu jilicsan yahay dunida korkeeda yaalla waa qof dumara qof dumara wax kastoo ka tirsani nin way soo jeedin karaan axad alculamaa baa wuxuu ii sheegay daraase qoladan galbeedku ay sameeyeen bay waxay dhahdeen caqliga ninka intibaahiisa waxa ugu weyne soo jeediya waa maxay waxay dhahdeen waa xabaasha xabaal haduu soo mara bay leeyihiin markaaba qofka bani aadamka ama ninku markaaba wuu xabaashu thinking bay ku abuurtaa maskaxdiisa qayb ka mid a ah markiiba shaqada bilowda bay hadduu qof dumara arkana bay leeyihiin markaaba maskaxdiisu intibaah bay samaysaa dadka dadka lumiya waxay ku talagaleen markaas si mujtamaca loo fasahaadin karo in gabadha la fasahaadiyaa waa kuwan samaystay waxaan la idhahaa design engineerskiiyo waxa kan waxaa la isku dayaa gabadh kastaaba halkay u qurux badan tahay in la muujin karo qofka bini aadamkaa jidhkiisu isku wada mid maaha mid baa wejiga u qurux badan mid baa dhex u qurux badan mid baa dhabarka u qurux badan mid baa addimada u qurux badan si ninka ama mujtamaca loo fasaadin karo styleska waxay ku salaysan yihiin qof kastaaba halkuu u qurux badan yahi inuu bannaanka soo dhigi karo maadaama laogiyay gabadhu inay nin fasaadin karto tusaale aan idin siiyo iclaanaadka tv-ga ma daawateen xayasiiska kan soomaalidu professional maahae shanta maxaa la yidhaahdaa xawaaladood laysdaba dhigo isagu maaha iclaan oo iska uun idaacad fadhiisto iska hadlaya professionkan reer galbeed ee kaga warramayaan iclaanka waxaan la yidhaha advertisementska boqolkiiba siddeetan ama sagaashan advertisementka gabadh baa advertise garaynaysa see advertise garaynaysa taayiraad arkaysaa la taayirka gabadh qaawanunbaa meeshiisa saad gabadha u arkaysaanuma taayir soo daba soconaya gabadh iyo taayir maxaa ka dhexeeya gaadhaa la xayaysiinayaa sida gaadhigii intaan la keenin gabadh qaawan ama gabadh ordaysa ama gabadh baad arkaysaa kadib baa gaadhi kasoo daba baxaya iyadaa daaqada laga furayo waa fuulay everything la xayaysiinaya gabadh baa lagu xayaysiiya waayo waxay og ninka soo jeedintiisa waxaa ugu tirada badan le gabadh yahay walidaalika baa gabadha ilaa waxa ugu hooseeya jidhkeeda ay mare ku xidho waa la xayaysiiya wuxuu doonaba ha noqdo mare qof dumar xidhato aan la xayaysiini ma jiro ayuha alikhwa gabadha muslimadda markaa xilka diimeeda saarani waa inay sasturtaa hadday isasturto mujtamacay islaaxisay weeyaan gabadhu hadday jidhkeeda qura asturato macnaheedu waxa weeyaan mujtamacay islaaxisay hadday jidhkeeda asturato macnaheedu waxa weeyaan risaalat alxushma bay bulshada dhex wada xishoodka ninku gabadh qaawan hadduu arko markiiba afku la gelayaa ilaa awalba hungura ka hayay laakiin gabadh xijaaban haduu arko xataa hadduu nin dhaqan xun yahay waartani waxay xidhanta iska jir buu is leeyahy hore uguma karo laakiin gabadhu hadday ise soo qaawiso ama ise soo carfiso ama ay samayso nin iyo mujtamac iyo wax walba way fasaadin kartaa idan waxaa leeyahay xilka gabadha muslimaddaa saaran waxaa ka mid ah inay asturnaato asturnaantu ma aha un inay ilaahay ka baqaysay oo qura ee waxa weeyaan bulshadaa dani ugu jirtaa bulshadaan fasahaadaynin hadday gabadha muslimaantii xijaaban tahay iyagu cagsigay u wadaanoo waa maxay waa in bulshada la fasahaadiyo marka gabadh qaawan iyo gabadh ordaysa iyo gabadh shaqaynaysa wax walba qof dumaraa la dhinac wadaa si bulshada inta kale ay u fasahaado iyaduna hadday shaqadan bilowdo iyana waa fasahaadsantahy inta ka soo hadhay mujtamaca nuska kalena waa fasahaadin karaysa haddii la rabo in mujtamacu islaaxo waa inay gabadhu wanaagsanaataa haddii la rabo inuu mujtamacu islaaxo ilmaha soo koraya waa inuu fiicnaadaa haddii labadani ay fiicnaadaan macnaheedu waxa weeyaan bulshadani waxay u socotaa dhanka fiican waa bulsho mustaqbal leh oo la rajaynayo tan macnaheedu ma aha inaan leenahay gabadha muslimadii ama cilmi ma baran karto ama ma shaqayn karto ama bini aadamku uruufo kala gadisan wuu leeyahy laakiin uruufuhu waa nawaadir waxna waa bulshada caamkaa waxaa loogu talagalay waxna waa cid dhib gaar haysataa waxay qabanayso bulshada caamkii qaabkay u noolaanaysa waa inu qaabkaa noqdaa laakiin waa dhici kartaa qof dumar oo agoon haysata reer aan biilkuwa ku filay inay ku kaliftay ninkii gabadhuba inay shaqo tagaan wax badana waa dhici karaan markaana waxaa laga rabaa hadday qaadato inay shaqo qabatana shaqo xushmo leh oo gabadhnimadeeda ay ku caafimaad qabaysa inay qabato qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa dumar shaqeeyey nabiyullaahi muuse markuu meeshii ka soo baxsaday fircoon iyo kooxdiisii ceel buu yimi laga cabayo laba habloodoo xoolo wata oon xoolahoodii waraabinayn buu yimi iyo dadkii kaleoo ceelka ka cabaya maxaa idinku dhacay buu ku yidhi waxay u sheegeen inaanay ragga ceelkan kula boobin ee ay sugaan inta laga baxayo markay ragguna xoolahooda ka dareersadaan ayaan anaguna kuwa iyaga bay ku yidhaahdeen wuu u waraabiyey gabdhaha kan waxaa kalifay aabbahood baa da'ah cid kaloo walaaloo shaqadan u qabatana ma hayaan dafar iyagay keensatay inay shaqeeyaan way shaqaynayaan marka xoolahoodiina way wataan waana waraabsanayaan shaqadii la qabanaya iyagaa qabanaya laakiin markay jaanis aragtay nin daacada oo wax u qabtay aabbaheed way u tagtay si ay shaqadan uga baxdo waxay ku tidhi aabbo ninbaa waxa waxaa noo qabtay iigu yeedha buu yidhi nin markuu yimina talay u jeedisa waxay tidhi inna khayra man istaajarta alqawiyu lamiin aabba nimaad shaqaale oo cid inooga dhigto ninkan xoogga weyn la ammaanada fiican leh ayaa u roon markaynu naqaano qur-aanku odagii inuu soo bandhigay inantiisii inuu u guuriyo nebi muuse calaa asaas inuu sideed sano u shaqeeyo hadduu laba sano ugu dari karana ugu daro qisada waxaan u adeegsanaya waa gabadh shaqaynaysay waa qof dumaroo shaqo qabanaysay jiilkii saxaabada markay ku noqonno dumar badan baa shaqaynayay nabigu calayh salaatu wasalaam isagoo soconayuu ku soo baxay asma binta abi bakar ina abi bakar oo asma ah oo waaxid min casharati almubashiriin uu qabo oo dambiil sidatoo ku guratay lafa timireed iyo wax seeta dabeetana neefkiibuu u joojiyey uu fuushanayo wuxuu ku yidhi soo way ka xishooto way diiday mar dambena waxay tidhi eh, zubayr baan hinaasihiisii xasuusta waxaas idhi nama nebi maxamed baan ku hinaasaya buu ku yidhi markaa may la raacin mahad qaba waxay tidhi waxaan u sameeyaa bay tidhi awrna wuu leeyahy farasna awrkiisana lafahan iyo waxaan baanu soo gura u daqiijiya cunaan siiya faraskiisana anaa maydho uga shaqeeya bay leedahay waa shaqo dabadeed labaduba shaqada anaa qabta bay leedahay isna wuxuu mashquul ku yahay jihaadkan iyo waxaan kale u wado gabadhu way shaqaysaa ina nebi maxamed baa shaqaynaysay oo nebi maxamed u timi calayhi salaatu wasalaam oo u sheegtay gacmaheedii inay adkaadeen oo weydiisanaysaa ilaahay rasuulkiisiiyo waxaad isiisaa qof khaadimo oo ii shaqeeya bay ku tidhi wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax ka khayr badan buu kuu sheegaa iyadu khaadimaydoon shaqaalay rabtay nebiguna wuxuu ku yidhi wax ka khayr badan kuu sheegaa waa maxay wuxuu yidhi habeenkii markaad seexanayso saddex iyo soddon jeerna subxaan allah dheh saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilah dheh afar iyo soddon jeerna allahu akbar dheh taasaa kaaga khayr badan culammada barh baa yidhaahdaa qofka laazimo wardiga kani maalintiisa nashiid buu noqdaa qof xoogganoo shaqadiisa xataa qabsan kara ayuu noqdaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisii khaadimna kuma darinee xoogse buu ku yidhi waxaanu wardigaana wuu maray waxaan uga danleeyay markaa gabadh xakiimadii way jirtaa sidii khadiija gabadh deeq badanoo wax bixinaysay way jirtay sidii zaynab intay gacanteeda ku shaqayso wax samayso ayay sadaqadaysanaysay gabadh cilmi badanoo raggu cilmiga usoo doontaa jirta ee cilmi diineedna way taqaanay cilmigii kale waaga yaalayna way taqaanay dhakhtarad bay ahayd oo cilmiga ibka way taqaanay adiibad bay ahayd oo gabayada iyo adabka luga alcarabiya way taqaanay waxaasoo dhan inta loo yimaadabaa la weydiin jiray oo laga warsan jiray han iyo labaatan sannadood bay cilmi faafinaysay gabadh masaalixda caamka ee ummadda ka shaqaysaa jirtay asmi waxaynu naqaanaa hijradii wixii ay nabiga iyo abibakar u qabatay calayhi salaatu wasalaam ee daatu nitaaqayn loogu bixiyey gabadh dagaalka ka qayb gashay baa jirtay nasiiba gabadhii la odhan jirtay ghaswat uxud markay dhacday ee muslimiintu ay jabeen dadkii nebiga difaacayay waxaa ka mid ahaa gabadhatan tan seefteeday sidatay oo nebi maxamed bay difaacaysay ilaa iyo halkan ku dhuftay ibnu qami ah kii nebigana markii dambe soo gaadhay ee koofiyadan madaxa birta kaga dhuftay uu hoosu gashay gabadha tanna nabar halkana buu ku dhuftay weyn god halkan kaga ooli jiray aseeftukaas ku dhuftay iyadoo nebi moxamed difaacisa calayh isalaatu wasalaam haweenku ka mid baa hayaen mumaridaad raaca nebi moxamed oo leh ilaahay rasuulkiisa iyadu dagaalkaanu kula gelaynaa wuxuu ku yidhi idinka alla idinkuma waajibin idinku jihaad kalaa leediina xajkiinna iyo cimradiinna iyo arrimihiinna qabsada ku yidhi waxay dhahay ma waa ku raacaynaayo ka bukaanu ku daaweynaynaa ka nabarku ku dhacaanu qaadaynaa ka biyaa u baahan baanu biyasi logisticska waxaa la yidhahdaa ciidanka ayaanu ka adagnaa bay yidhahdeen haween nabiga raaci jiroo logisticska ka qaybgeli jiray baa jira yacni marka aan qadiyadda ka warramayo idin leeyahay ra'yiga reer galbeed aan radinayno natiijadiisa tilmaamayno ma lihin gabadhu shaqo kalaba ma qaban karto taa maaha waxaynu wadnaa ee waxa weeyaan bulshada sidoo alla u abuuray subxaana wa tacaala ee saliimkaah inay u dhaqanto inaan la dacaayadayn ama la maagin tan wax dhalaysa ilmaa korinaysa shaqadii ugu fiicnayd bay haysaa kama shaqo fiicna inanta injineeradda ee dabaabadda samaysay kama shaqo wanaagsana bulshada dhexdeeda gabadha afar shan caruura dhashay ee korinaysa kama shaqo fiicna bulshadana ugama waxtar badna walidaalika waxaan leenahay gabadha muslimadda ah shaqadeeda koowaad ee mucaasarka ee wakhtigan joogtaa ah waxa weeyaan kow inay rabbigeed caabudo laba hadday guri leedahay dee ninkeeda inay ateecdo saddex ilmaha ay dhasho inay koriso si fiican u koriso in la koriyaa u baahan yahi hooyo aqoon leh ilmahay korisay iyo hooyo aan aqoon lahayn iyo ilmahay korisa isku mid noqon maayaan waa laga yaba dadku inay idhahdaan haddaa maxaa wax laga baranaya haddii ilmuhu la korinayo oo ilmaha ma waxaad haysataa in jahli lagu koriyo lagu beero oo lagu dhalo ma aqoon gaadhiga lagu sameeyo aqoon ka badan buu u baahan yahay aqoon bini aadam lagu kobciya lagu koriya inaad qof bini aadama koriso kobcisaa aqoon bay u baahantahy sida ta injineeradii aqoonta ugu baahantahy idan huyuumanka inaad barato qofka bini aadamka ah. waxaan leenahay markaas ilaahay in la caabuda waa waxa koowaad ninkeeda inaa adeecda waa laba saddex bulshada shaqada ugu weynaa ee u haysaa waxa weeyaan inay ilmo dhasho oo koriso oo kobciso afar waxaynu leenahay markaa wixii kale bulshadu afar diinteeda inay wax ka qabato oo ummadda kale diinta gaadhsiisoo daaciya ahaato dacwadeedana ay ugu horeyso risaaladan ay faafinayso ee ay asturkeeda iyo xishoodkeeda iyo xishmadeeda ku faafinayso shan waxaan leenahay markaa bulshada wixii kale ay uga baahato ay qaban karto ha qabato dumarku dhakhtar bay u baahan yihiin waa loo baahan yahi dumar dhakhtarraa dumarku waxbarashay u baahan waa loo baahan yahay cid waxbarta dumarku culumay u baahan yihiin waa loo baahan yahay dumar culamo noqda wax allaaliya bulshadu qayb dhan oo bulshada ka mida bay u baahantahy shaqada marka ay gabadhu qabanayso waa inay u qabataa shaqadeebaa bulshadana u faa'iido badan aakhirana kuwa ajar badan ilahay inaad wax kaga helaysa inaad xabad kombyutara samaysaa waxaa laga yaabaa inay ka ajar badnaato inaad dadaaweyso ama aada caruur waxbartid macallimaad noqotid waxaan leeyahay uun qofka gabadh ee ay qabanaysaana waa inay fitradeeda mid waafaqsan ay tahay fitrada ilaahay ku abuuray ilaahay rag iyo dumarka isku si uma abuurin walidaalika kuwiis dhinac eriye wax kasta waxay dhahdeen maqaayiis kala go-aan ha loo sameeyo waxay dhahdeen riyaaday u baahantay gabadhuna ha baratanto ninkuna ha baratamo haye maya maya laakiin la baratansiin maayo gabadhuna gabdhuna hala baratantona ninkuna ninkuna hala baratamo dee mar haddaad baratan keentay ama wada baratansiin ama qof waliba shaqaduu qabanaya ha qabsado waxba ugama baahna waxaynu leenahay haweenta muslimadda ahi ee casriga noole risaalo xoogan baa saaran waayo casrigani uu ka fitna iyo imtixaan badan yahay cusuurtii hore maanta adigoo aan dabadu bixin oo meel meelna tegin ayaa wiil maraykanka fadhiya ama london fadhiya gurigaaga waxa lagaga dhaqmo uu tawjiihayaa la soo dhaaf iskuol iyo meel aynu dhahno dad baa lagu bari waxaas ma jiraan waxaa la rabaa gurigaaga siduu u eg yahay in london looga taliyo alaabtaad iibsanaysa london baa laga xayaysiiyaa guriga sida alaabta loo dhigdhigayo london baa lagaaga xayaysiiyaa tv-ga guriga la dhiganaya london baa lagaaga xaysiiya gurigaaga waxa yaalla qaabku ogii haddaan guryaheena dib ugu noqonno dhammaanteen wiil yaroo london ama new york ama meel kala fadhiya ayaa gareeyay siduu egeennana waa ku raacnay waay tv-gu ka soo baxay bale imika waxay maraysaa awal ummaduhu waxay lahaan jireen cunno kala gedisan dhadhana inay layna baro kicada sida wax loogu kariyo oo laynoo baro sida iyagu wax u karsanayeen sida iyagu wax u karsanayeen marka iminka reerba reerku ka lacag badan yahay wuxuu rabaa qalabka guriga yaalla kijadu inuu ekaado kii galbeedka yaalay si loo samayn karo tv-ga waxaa ka soo baxay wixii galbeedka lagu cuni jiray anu kama warramayo idinma lihi cunnadu inay cunno u ekaato xaaraan weeyaan idinma lihi laakiin waxaan idin tilmaamayaa sida la rabo in laynoo hogaamiyo aynan inagu waxba u yeelanin waxaad cunaysay waxaad huwanaysay waxaad guriga dhiganaysay si aad u noolaanaysay life noloshaado dhan waxaa la rabaa in la hago adnaad sidii neef xoolaad daba socotidu design cusub baa soo baxay haye maxaynu samaynaa sariiraha ha la bedelo kabadhada ha la bedelona heblaayo adugu kuwii bergii hore dadku ka baxay baad haysataa hadda kuweeda waa iskaga seexataa bale kuma qabto laakiin waxaa laynaga tawjiihiyey tv-ga iyo intan bahalka ku jirta iyo nimankan baamashtarka waxooda shaqaysanaya waxaan rabnaa gabadha muslimadaah inay identitygeeda yeelato id idgu muxuu sheegaa kaadhiyaro id soo ma wada haysataan idgu wuxuu sheegaa qofkaa tahay heblaayo hebel oo da'deedu intaa tahay oo wakhtigaa dhalatay oo magaalo heblaayo ku dhalatay oo nationalityga leh intaasuu sheegaa waxaynu u baahannahay your islamic id inuu ka muuqdo ay dhiigaaga marka kor loo qaado inay ku qoranto heblaayo hebeloo ilaahay abuurtay oo addoon ilaahay oo aakhiro rajaynaysa inuu ka soo baxo taasi waxay u baahan tahay tale iyo fikir iyo qaab loo noolaado waxay u baahan tahay inaad yeelato shakhsiyaddaada inaan cid kale ku hagin ee adiga diintaada iyo ra'yigaagu inuu ku hago maxaad u baahan tahay inay ku hagto maxaa suuqa soo baxay maaha waa adigu maxaad u baahan tahay waxa laga yaabaa guryaheena haddii lagu noqdo kaba dhanoo bakeeriyaal ka buuxaanoon weligiiba biyo lagu cabin inaad aragto waayo staylkaa caynkana in inta halkaa lagu guro in inta halkaa lagu guro inta saa waa gurigu dhisaynkii loo dhisaangareeyaa nooca kana waxay ahayd adiga materialka waxaa idinka dhexeeyaa inuu noqdo waxaad u baahantay maxaad u baahantay wixii aad u baahantay gado wax kastaba ha noqdo waxaanad u baahnayn yaan lagu marsiinin iska dhaaf wixii dantaada kuu samaynaya technologyga niman ka shaqaynaya waxay rabaan maalin walba wax cusubbay soo saaraan waayo waxaa la rabaa in maalin walba lacag la helo baalkan yar horteeda yaalla waxa laga yaabaa shaqadan u baahnay inuu qabto laakiin barraa tv-ga laga xayaysiinaya mid laba boqoloo gegabyta soo baxay oo bahalkiisu intan iyo caynka iyo caynka iyo markaas odha waa sheekhte adigu kii horead see tahay xabadka dambe aan ku siino xabadda ka dambe maxaan ku qabanaya anugu waxbaan qoraa karina waxay wuu qoraa waxbaan qabtaa kani wuu qabtaa qofku isweydiinaya war waxaan shaqadayda aniga weyi qabanayaae maxaan ku falaya wax kale idan waxaan leenahay gabadha muslimadda ahi ha barato nolosha inay muqtasid noqoto inay nolosha waxay u baahantuun ka qaadato inaana nolosha isku barin waxaanay u baahan waxaa laga yaabaa waxaanaa jiilku ku fillaan waayey ee odaygu u daalay leeyahay nsc waxaa reerkuba u baahan wixii reer u baaqaana waxaa inuu inay gelisaan waxaa laga inuu wax dheeraada gelayo marka qodobka ugu dambeya aan idin tilmaamaya waxaa weeyaan gabadha muslimada waxaan ka rabnaa casriga noole inay idgeeda yeelato identitygeeda inay yeelato inaan meel kale looga talin ama tv ha ka warramo ama jariidad ka warramo ama jaamacad ha joogo ama wuxuu doona ha joogee qofka muslimka ahi inuu diintiisu waxay u sheegtay iyo ra'yigiisa iyo baahidiisa inuu ku dhaqmo waxaan u baahnahay waan gadan waan qaadan nolosha wixi aan uga baahnay wixii aanan u baahnayn waxba isku rari maayo qiimana ma samaynayso waxaan ku koobayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka dumar badan buu kaga warramay almara almuslima maanta nool waxay leenahay doorkay nolosha ku leedahay waa kaa qur-aanku uu ka warramay doorkay ku lahaayeen ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramay gabadh fircoon qabay xaaskiisii oo iyadu muslimtay oo fircoon dadka wuxuu ku harowsaday baa ilaahay yidhi markuu muuse rabay inuu dadka kala hadho alaysa lii mulku misra wahadii lanhaaru tajri min taxtii buu ku faanay war miyaydaan arkaynin boqortooyada masar oo dhan inaan leeyay iyo webiyadan hoosta dareeraya waxaan oo dhan inaan unuga haysto iyana maxay ka doorbid rabbi bni lii baytan fi ljanna wanajini min fircawna wacamalih boqortooyadan iyo waxaan hoos yaalla iyo webiyadan dareeraya waxaan oo dhan inaw adaan kaa doortay bay leedahay ee guri jannada iga ilaahay subxaana wa tacaala gabadhaa wuxuu ka dhigay qur-aan la akhriyo ilaa qiyaami saaca waa maamuus in rabbi ku magacaabo oo ku sheego dhaqankaad samaysay oo ilaa qiyaami saaca muslimka nool la yidhaahda waxaad ku wardinaysaa imra'atu fircawn warkeedaad ku wardinaysaa ilaahay ugu dhowaanaysaa waa manzila sarraysa in qof dumara oo qarnigii fircoon noolaa la noolayd soo hadalqaadkeeda iyo qisadeeda ka sheekaynteedu ay noqoto wardi ilaahay loogu dhowaado qur'aan oo la akhriyo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa haweenay karaamaad intuu ka dhacay nebigii uu iyada ku dayday maryama bintu cimraan maryamaa ilaahay qur-aanka ka warramaya nebiyullaahi zakariya u soo galay dabeetna wuxuu weydiiyey markuu usoo galay markuu soo galaba raashin buu ugu yimaada iyadoo haysata maryamay xaggaad raashinka ka keentay baa la waxay culammadu yidhaahdaan raashinka uugu imanayay muu ahayn raashin xataa qofku uu garan karo in suuqa cidi uga keento oo cidi siisay waayo bay yidhaahdeen raashinuu ku arkaya calaamadii wakhtigaba aan lahayn yacni maalan midhaha beeraha midhahoodu qaarna qaboobuhu go'a qaarna kulayluhu go'a kulaylaha waxa go'a maalan timirto kale timir qabooba go'daa ma jirto dee waagii horena dhul wax lagu kaydiyaa ma jirin haddaad qof winter joogo timir haysato u timaado aanad ogayna timirun maaldaga ama wixii soo go'i jiray midhihii jiilaalka soo go'i jiray aad ugu timaado qof xagaagii haysta waxaad garanaysaa inuu wax kale yahay wax kale walidaalik ayuu wuxuu ku maryamay waxaana xaggaad ka keentay waxay ku jawaabtay in allaha yarsuqu man yashaau biqayri xisaab yani waxay tilmaamaysaa gabadhan intay cibaadaysatay cibaadadeedii inay xad karaama agaadhay intay cibaadaysatay ayay cibaadadeedii noqotay maxay ilaahay subxaana wa tacaala uu karaamo ka muujiyey karaamadeedii baa ilaahay qur-aanka ku qoray markaasaa weliba lagu qoray inay nebi dhan ku hunguraysay inuu isna ilaahay dib u baryo hunaalika dacaa zakariya rabba baa ilaahay leeyahy markuu arkay gabadhan ilaahay siduu u karaameeyey oo waxaan wakhtigeediiba haynayaba ay helayso iyadoo shaqo tegin cunno helayso ayuu isna ilaahay baryey isagoo le ilaahay waan gaboobay islaantiina waa gaboobday u badna waan doonayaa isaga iyo xaaskiisiiba gaboobay ayuu barye ilaahay u dhaqaaqay ilahay baa isna ilma siiyey idan waa qur-aan ilaa qiyaami saaca la akhrinayo qofkaa dumaray iyo camalkeedii ilahay nooga warramayo tii ilmahay dhashay iyo kalsooniday ku qabtay iyo ilaahay siduu u difaacay waa qur-aan ilaahay ilaa qiyaama saaca ka warramayo ismaaciil iyo hooyadii iyo haajara iyo kacbada dhisideedii iyo waxa kan ilaahay islaantaasi halkay ororoday buu yidhi anaa laygu caabudayaa iyo sanadkii intaad mar tagto waa inaad soo ororodaa asacyu bayna safa walmarwa waa islaan haraadanayd meelay oroday socaka maaha laakiin waa qof dumar oo dhaqan ah inay kalsooni ilaahay ku qabto a muujisay odaygeedii intuu lama degadejiyey uu iska dhaqaaqay ay tihi ma ilahay baa ku faray inaad cidlada igaga tagto uu ku yidhi ha iska tag bay ku tihi haddaa ilahay anigay dayici maaye haddii ilaahay baa amray bannaan cidlaa intaan fadhiisto inaan isaga sidaa ku caabudo iska tag bay ku tihi meel aan bini aadam maki may ahayn meel bini aadam ku nooliyey qarbad yaroo biyo ah iyo qarbad yaroo timira sibraar ama qarbad ama wax dheh harag yaroo biyo ku jiraan iyo in timiri ku jirtu uga tagay markiiba waa dhammaatay markaa harraadayna halkaasay ororoday ilaahay baa ceelka ilaa maanta laga cabiyay zamzamka la yidhaahdo islaantan karaamo u siiyey waa karaamo qof dumar ah oo ilaahay ka cabsatay subxaana wa tacaala bal eh ilaahay baa wuxuu leeyay ina safa walmarwata shacaa'ir illah baa ilahay yidhi salaantaasi labada buurada ay dhex oroday waa shacaairta ilaahay subxaana wa tacala ma sheego bale waa ruknun min arkaan alxaj xaj idinka asixi maayo baa la yidhi salaantii haraadareed halkay orodo inaad orodda mooyaane idan risaaladaan idin dhiibaya waxay tahay nebiye may ahayn dumarkan aan ka waramaya idinkamanay gedisinayn waa dad i d-goodii aqbalay kumaan ahay aqbaleen inay gabadh muslimada tahay oo rabbigeed rumaysan tahay bay raacday wixii hareeraha lagaga akhrinayay may dhegaysanin wixii rabbi u sheegay intay ku dhaqantay ayaa ilaahayna karaameeyey oo sharfay oo weli ka dhig oo karaamaadkaasi ka dhaceen idan gabadha muslimadda waxaan leeyahay rabbigaa caabud ku xidhnow idgaagaa sido bulshada waxaad u qabataana waxaa sharcigu kuu baneeyey ha noqoto sala allahuma cala nabiyi muxamedi wala ali wasaxbi wasalam walxamdu lilah rabbi alcaalamiin نحيي فينا الآمال نزرع قيم